والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب وعرض الفتن على القلوب aadaakani baabu rafci lamaanati amaanada yeelkeeda la kor yeelayo iyo waliimaani iimaanka min bacdi lqulubi qulubta qaarkood oo dee macaasidiiyo xumaantii markay badnaato ama macsiyo dunuubta ay gelayaan qalbigoodiiba amaanadii iyo iimaankii lagaba kor yeelayo وcarضi الfitani iyo fitanta bandhigeeda loo bandhigayo calى اlqulubi quluubtii deedheehaysa quluubtii mid isagoo aqbala oo fitantii dee kuba fidnooba iyo mid diida oo inkiraba sidan xadiidka kuba arki doono taas buu baabkeedi yahay bal tarjamadu waa si aniga isu way israacsan yihin o dee dhammaantan ba isu ka raacsan yihin waa tarjamadii nawowi raximah الlahu taعaalى lakiin marka la eego wacardi اlfitan calى اlqulub xadiiskeedu wuxuu inoogu imanayaa baabka kan ka dambeeya ayuu kuba imanayaa dee uu laakiin cunwaankiisa u dhigtay baabu bayaani ana alislaama bada'a gariiba wasayacuudu gariiba waanahu yarizu bayna almasjideyn halkaas baa dee ay ahayd mala tarjamada in la raaciyo isagoo halkan uu ku wada sharxay nawowi halkan aad moodaa inay baabkan isaga isu raacsanayd laakiin dee san tartiibta kitaabku leeyahay baabka dambe ayaa xadiidkan ku tacaluqsan carض الfitan calى الqulub baabka dambe kuba iman ee baabkan qeybta horun baabay noogu imaneysaa <clears throat> wuxuu yihi markaa nawwi mslim raximah الlahu taعaalى xadaثna abubakr بn abi shaybata qala xadaثna abu mucaawiyaةa wwakiic xa وxadaثna abu qurayb qala xadaثna abu muعaawiyaةa عan الأcmaشhi عan زayd bn wahbi عan xudayfata qala anahu qaal sanadku waa dad aynu soo wada aragnay malaa dee taabiciga un mooyaan acmash sheeka u ah un mooye cidda kaleo dhan waan soo wada aragnay bal iyagoo sidan dee abubakr ibn abi shayba abu mucaawiya wakiic ama abu qurayb iyo abu mucaawiya can ilacmashna waaba had iyo goor axaadiis kala duwan baa ku timaada sanadka caynkaasna kuba soo aroortaynu kuwo kala duwan kaba soo aragnay <clears throat> zayd ibn wahabi waa nin taabiciya laakiin taabiciintii waaweyneyd kaba mida ah ama mukhadrama macnaa waa dadkii rasuulka ilaahay waqtigoodi waqtigiisiiba joogay nin room buu ahaaba waan u islaamay fii xayaati rasuuli llaahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulka ilaahiyna waa usoo hijrooday intii uu dariiqa soo socday baa rasuulku wafaaday salawaat ullaahi wasalaamu alayh ha waa soo baxayba waa soo rixleeyaa ma hijrooday laakiin rasuulka ilaahay sooma gaadhin intii uu soo socday ayaa rasuulku wafaaday markaa waa nin mukhadrama kolley markii dambena aada baa dee cumrigiisi u dheeraaday oo waa kan acmash oo kale iyo ay wax ka warinayaan aimada qaarkoodna waxay kaba dhigaan lix iyo sagaashankii hijrada dhimashadiisu inay ahayd oo waa waqti dee aada u dambeysay <clears throat> zayd ibn wahab ba wuxuu ka warinaya can xudayfata waa saxaabigii jaliilka xudayfata bn lyaman oo dee isaga axaadiis kala duwan markaa saaxibu siri rasuuli llahi salى اllahu alayه wasalam ba weeye abina waa saxaabiya oo dagaalkii uxud baaba muslimiinta gacamahooda uu kuba dhintay ama khada ahaan uba dilay laakiin waxa weeye isaguna waa dee saxaabi asxaabtii rasuulka ilaahay kaba mida mar bay wada yimaadeen bay soo wada hijroodeen qaala wuxuu yihi xudayfa <clears throat> xadaثanaa waxaa noo waramay rasuul الlahi salى الlahu عalayه wasalam rasuulka ilaahay baa noo waramay oo xadiiseyni laba xadiis buu noogu waramay laba xadiis buu noogu waramay labada xadiisa ugu waramaya maaha labada xadiisun inuu rasuulka ilaahay kaba maqlay kitaabka iyo kutubta kaleba axaadiis kala duwan buu ku leeyahay waa laba xadiis oo amaanada ku tacalluqsan weeye waana labadan inoo soo socda taas baa rasuulka ilaahay noogu waramay <coughs> xadaثana rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslم xadiiseyni qad ra'aytu markaa wuxuu yihi waan arkay oo axadahumaa labadii xadiis macnaa de waa wixii uu rasuulka ilaahay noo sheegay ee uu kuba waramay ee uu ka warramaya wixi waan arkay oo iyagoo sidii uu rasuulku nooga warramaan u arkay qad ra'aytu axadahuma waana aniguna antadiru waan sugaya alaakhara dee kii kalena marka la eego rasuulku uu sii sheegay aclaamtii nubuwadiisay kaba mid tahay laakiin bal dee waxa weeyaan wuquuciisa iyo wixii inan dee aan aragno on ishaaba dee an anagu aragno isagoo wixii dhacay taas baan sugayaa weli aan sidiisii u wada iman amaanu dhicin labada xadiis ee waxa weeyaan imaka halkan inoo soo socdaana ee uu sheegi doonaa mid waa kan ammaanada iyo markii hore imaatinkeed iyo soo degitaankeed iyo umuuro kuba tacalluqsan ka labaadna waa ammaanada iyo sida loo koryeelayo oo koryeelkeedeen arki doono waxyaalaha inooguba iman doono xadiiska inoogu iman doona <clears throat> marka wuxuu yihi xadaثana uu noo waramay rasuulki ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu عalayh oo wuxuu noogu waramay ana alamanata amaanadu naزlat inay soo degtay fii jadri quluubi الrijaali ragga quluubtooda asalkeed iyo gunteed inay kuba soo degtay taas baa waxa weeye uu rasuulkii ilaahay noo sheegay ta amaanada halkan kolley imaam nawoweyne aqwaashii culimada waa dheeraynaya ee wuxuu leeyahay sida daahirkaana ana almuraada biha atakliif aladi kalafa allahu tacaala bihi cibaada oo waxyaalahan takaaliifta ah ilaahay addoomaha uu kuba kalifay iyo cahdigii uu kaba qaadayba weeye oo <clears throat> ina caradna alamaanata cala asamaawaati waalardi waaljibaal waatay kuba fasireen qurdubi baa wuxuu adigu bal matalan taas oo dee diintu dhammaanteed markaa waxay noqonaysaa ammaano wixii layna faray si guudba ammaanu u noqon wixii laynaga nahiyeyna iyadna ammaanuu noqonayaayo bal markaa taas dee ammaanadii iyo xaggan kale cagsigeedu khiyaanad ahaynay tanna waa gelaysaayo waa uu ammaanadaasoo laga soo bixi waayaa khiyaanay noqon umuuraha diinta iyo takaaliifta si guud ammaanadan dee ama masalan xag cahdi la oofiyo kaba imanaysa ama wixii kale la aaminay oo la ilaaliyo kaba imanaysa horena aan usoo maray ilaalinteeda ama ammaanadaasi inay kaba mid tahay dee khisaasha iimaanka uu ruuxa uguba taam noqonayo khiyaamadeedu inay dee calaamaadkii iyo sifaadkii nifaaqa kaba mid tahayna iyaduna dee kamid weeye oo wax soo gelaya <coughs> bal waxa weeye ammaanadii way soo degtay laftiga jadri in jimtoo la kasriyana waxa weeye kuba dabdiye aljadruna ama aljidru alasl weeyo macnaa qulubta ragga asalkooda ay kusoo degtay xagga soo degitaankan xadiiska inooguba suganna siduu qurdubi idhaaho oo de waxa weeyaan waa shaarixu muslim maha qurdubigan mufasirkaa maaha kitaabkan tafsiirka aljaamic lixukaam lqur'an le qurdubigan inta badan kutubta axaadiista markay noqoto iyo sharaxyadooda dee umuuro sharaxyada axaadiiska ku tacaluqsan bay uba lagaba soo naqliyaa waa adigu ninkan kitaab kale almufhim la yidhaha ma kitaab buu leeyahay uu muslim kusoo ikhtisaariyey horaan uga soo wada hadalnay markaan shuraaxda muslimkaba hadlaynay talkhiiskiisii ayuu dib u sharaxay sharax aada u heer sareeya oo madbacaysan toddoba mujaladiya lagu madbaciyo isagoo muxaqaqa oo almufhim la yidhaaho kolley waana sharax waa talkhiiskiisa wuxuu sharxayaa sidaa daraaddeed kitaabku asaniidii ma laha laakiin dee sharaxiisa sharax saro ibnu xajar iyo keyrkiiba waxa weeyaan aada u ictimaadsadaan iyo ciddii dee kaba dambeysayna isagu dee isaga waa isku waktiyay ahaayeenoo wuxuu kasoo naqliyay ama jirtay maazir iyo qaadiciyaad iyabaa u badan saaxiba taxriir iyo qolooyin hore ayaa u badan isaga naqligiisa iyo qolooyinka oo aada ugu laabme daba imaamkaas ba wuxuu yidhaahaa saaxib waana isu sheekhu ninkan mufasirka ah jaamic liaxkaam اlqur'aan la yahay ninkan almufhim leh ee anigu muxadiskii waa isu sheeko waxaa sheekh loo yahay mufasirka oo suuratunamli meelo kamida wax kaga soo naqliya waana isla belede wuxuu yihi bal markaa amaanadan dejinteedan qulubta laguma soo dejiyay macnuu waxa weeye ilaahay baa subxaanaه watacaala qulubtii kaamilka ahayd ee dhammayd ayaa wuxuu dee ku abuuray dee khuluq iyo dabeeco ugaba yeelay inay xaqa amaanada ilaaliso ay xafido oo ciddii dee mudatayna ay u gudato takaaliiftii waa ammaano dee amaanadii kaleynu ammaano noqone amaani ay u gud waxaa kaloo lagu dee abuuray qulubta kaamilka ee dhowrsoon ee hagaagsan carar ay ka carareyso qulubtaas ay dee bal masalan ka fogaaneyso khiyaamadii waxa weeyaan ay laba timaado ay aymaanadii khiyaansato marka inzaalkan dejintan qulubta dadka laguma soo dejiyey ama qulubta ragga laguma soo dejiyey taas baa macnaheedu tay waa yeelitaanka ilaahay subxaana watacaala yeelay qulubta dadka amaanada ilaalinteed dhowritaankeed iyo xurmeynteed iyo xifdigeed iyo ciddii lahayd in loo guto iyo waxa weeyaan qalbigaa dee saliimka ah hagaagsani fogida uu kaba fogaanayo amaanadii inuu khiyaansado taas baa inzaalku noqonaya <clears throat> oo marka hore macnaa wax abuuraa jiray ilaahay qulubtii dadka shaygan dee masaalixdoodii baaba kuba xidhan oo kuba hagaagaya uu markaa qulubtoodii uu yeelay uma bacdigeed nazala alqur'aanu qur'aankii baa soo degay oo facalimuu waa amaanada iyo ahamiyada ay leedahay iyo dee sida loo la isugu adkaynayo in la ilaaliyo la dhowro aan la khiyaansan bay kaba ogaadeen min alqur'aani qur'aankii bay kaba ogaadeen wacalima min asuna iyadoo markii hore shaygaa dee eh, markaa inzaalka lagaba cabiray khalqiga ah iyo abuurka uu jiray ayaa haddana qur'aankii iyo sunnihii oo ammaanada adkeynteeda iyo ilaalinteeda iyo boorin jaanibka laysku boorinayo kuba yimi iyo iyadoo layska dheeraynayo laysaga digayo in la khiyaansado ayay qur'aankiina taa kaba ogaadeen way usii adkaatay weeye markaas iyo sunnina way kaba ogaadeen <clears throat> taasi waa xadiidka qeybtiisii ama xadiidkii hore uma xadaثana waa noo waramay rasuulki ilaahay can rafci amaanati amaanada koryeelkeeda amaanadii saa loo koryeelayo ayuu de waxa weeyaan ayuu rasuulka ilaahay noogaba waramay oo qaala wuxuu yihi isagoo waa qulubtii baa laga siibayaa oo dee macsiyad iyo xumaanti iyo markaa taas baa beryaha marka dambe dee waxa weeyaan qulubtii baa dadka laga amaanada ilaalinteedi iyo xifdigeedi iyo dhowridii iyo laweyndii ay la weyneyd baa meeshii kaba baxaysa hadday taasi ka baxda khiyaamo iyo waxyaalaha halkeedii imanaya kollay tanna waxaa keenaysa macaasidii iyo dulmigii iyo waxyaalaha xunxun ee dadka ay kuma dhaqmayaan baa tan keenaysa iyo dee waa nooc ciqaabeed ayaa rasuulka ilaahay baa noo warramo wuxuu yanaamu waa seexanaya arajulu kollay dee waxa weeyaan anisa shaqaa'iq rijaal weyn النومta seexasho mar ah ayuu seexanaya lafdiga nomana waa masderu mara oo dee wasankaa facla wuxuu ku yimaadaa waxyaalihii dee masderu mara ayuu kuba yimaadaa haddii la yidhaha jalasa jalsatan manaa fadhi keliya ama akala aklatan mar wax cunay wey waa in mar wax la cuno oo bal matala waa sida dee xadiidkii il ahaa in ilaahay addoonka wuxuu kagaba raali noqonaya an yaakula aklata fayaxmadahu عalayha ama fayaxmadahu عalayha mar wax la cuno mar la fadhiisto haddii xarakada un imika dee la kasriyo oo jilsa oo kale iyo qicdaya ay noqotona waa masar hay-a waa hay-ada iyo kayf xaalada iyo sida loo fadhiistay noqon ama wax loo cuno loo xidho waxyaalaha hadii dee waa taas oo markaasoo masr mar iyo masr hay de waa labadooda wasane qiyaas ah manaa seexasho mar ayuu seexanaya waa markao dee ruuxii baa mar seexanaya fatuqbadu waa la qibdoonayaayo alamaanatu amaanadii baa la qabanaya min qalbihi qalbigiisi baa laga qaadaya fayadalu wuxuu ahaanaya aharuhaa amaanada raadkeedii oo marka dee amaanadii laga saaro waa nuurkii iimaankiiba bal amaanadii haddaan iimaankii guud ahaan iyo wuxuu keenaya kuma fasirno ama amaanadii maxuudka ahaydba aan idhaahno dee kollay iyaduna waa qalbigaas ilaah ka cabsanaya hagaagsan ee fayow ee nuuraya ayay kuba sugnayde marka iyadii dee waxyaalo dhacay daraaddeed qalbigii loogaba qaado ayaa halkii laga qaaday iyo asarteediibaa waxay noqon misal alwaqti macnaa balbaqaayaa jiraya waxyaala kusii yar harsanaanaya asartii weli may tirtirmin oo dee haddii meeshii meel eh, nuur iyo waxalaa lahayd dee haddii madow yar yimi dee weli wax markaa weli asar baa baaqi o waxay noqonaysaa asarteedii misl alwakti barta oo kale waktigu adigu waa nuqdada ama waa midabka midabka jirhka khilaafsan ee kooban ama waa sawaad yasiir oo meeshii kuba sugan adigu waa bar oo kale ama nuqdadee midabkeedu kii kale kaba duwany oo kale ayay meesha noqonaysaa wali markaa baqaaya jira waxbaa jira oo atartii uma yanaamu waa seexanaya annawmata seexasho ayuu seexanayaa ruuxii haddana kale seexashadii waa dee mar seexashadeed فتqبض الأمانة waa wixii baqaayihii ahaa ayaaba qalbigii laga qaadaya min qalbigii qalbigiisi baa laga qabdoonaya fayadl wuxuu ahaanayaa waa nooع تashbihun halkan marka ay dee ruuxa qalbigiisi iyo wixii de ay amaanadii kaba suusho ee kolley nuurkii iimaankii ee tan keeniyo wixii dee dulmadan xadiis baa inoo soo socda dee bal mثalا kuba tacaluqsan oo xadiidkan fitanti iyo waxyaalahaas in fitantii qulubtii loo bandhigayo oo qalbi kastoo aqbala oo bal matalan wixi ay gasho dhibic madowba ku qormaysa oo bal matalan kii diida oo dee inkire ee aqbali waayo fitnadaasna iska celiyana dee nuqdo madow cad ayaaba meesha ay noqonaysaan ee haddaba waxay bal matalan waana nooc saasoo ahaartan meesha ka hadhayse fayadalu wuxuu ahaanayaa aharuhaa aharteedii waa marka intii kalena haddana waa iska yar dee markaan leenahay waa bar oo kale ama waxaa midabka midabkii jirhka khilaafsan oo de waa atar yar oo saasa sawaadha kama yimaado wixii dee laba qaadeen laakin waa atar mustaxkamoo yar adag oo meeshii kuba sugan intiiba haddana la qabanayaayo fayadal wuxuu ahaanayaa aharhaa asarteedii mila almajli bixitaanka ay gacantu baxdaan marka ay de gacantu gacmeheedan aan shaqo gacmeed u baran oo kale marku ruuxu hadduu wax qabto yar gacmeed waa tana gacantii baa baxdo oo de marka aanay meeshiiba adkaan inay gaatir noqon markuu muddo ka shaqeeye ugu horeyn oo kale waxaa la arkaa meeshiibaa soo yar kuusnaanaysa inay biyogaleen baa la moodaya iyagoo wax sidaasoo kuma jira aanu jirin ma jirina kaas baa la yidhaha waa asartan kaba dhalanaysa meesha ay soo yar kuusnaanayso ee hawsha iyo waxyaalaha dee gacantii aanu baran ba kuba imanaysa taas baa la yidhaha oo markaa luqa ahaan majalati yadahu tamjulu majlan iyo majilati yadahu tamjalu majalan macnaa farixa baabkeed iyo nasre baabkeed labadaba luqada labada luqo way soo naqliyaan majrugna waa kaa welibana wax sii yar cadaynayo oo isaga lamid ah la nadiir ah na waa xadiidka inooguba soo socotaaye macnaa marka meeshii in intiina lagaba qaado ayaa halkii wax ka yar adag bay tan ahayd ama kaba roon marka hore kuba sugnaa wixii baa deeta marka intiina lagaba qaaday aharti wax soo yar kuusan oo sa dee markaa ama ruuxa dab iyo waxyaalahaasi intay asiibaan aanay meeshu aada u yar gubane meesha ay soo kuusnaato la inay wax ku jiraan wax sidaasoo ku jiraana aanu jirin oo kale sida laftiga dambaba inoogu soo socon ama shaqo iyo wuxuu qabtay gacantii inta yar baxdo ay meeshii dee adigu ay soo yar markaa kuusnaato iyadoo wax ku jiraaba aanay jirin oo tii horaa ka yar xoog badnayd ayaa asartii sidaasoo oo kale noqonaysaa fayadalu aharuha mila almajri ka jamrin ka ahari jamrin dheh tan unbay nadiir u tahay sawaane xadiidkii unbay noola socotaa marfuuc ahaa sa dhuxul oo kale asarteed exrajta waa aad wilaanwilisay ama aada marisay un saa dee iyadoon aada meeshii u gubin bislayn yar martay waa dab yar gaadhay dexrajta waa calaa rijlika lugtaada korkeeda oo fanafida mawdici mawdic ahaan aan u celino waayo laftiga rijli inta badan waa la ta'niisiyaayo fanafidata bay ahaan layd daahirku ama rijligiiba sida nawowiyi ay leeyihiin bimacna acudwi ay kuba fasirayaan oo cud weeye waa xubin laftiga cudwina waa mudakaro saas baa ficilkii loo tadkiiriyey iyo damaairta inoo dambeysa ama waxaabaan leenahay waa mawdicii ay dabkan yar taabtay jamrigan yar taabtay ayaa fanafida waa kan waxbaa yargelaya biyaa yargelaya oo fataraahu waxaad arkaysaa mawdicii muntabiran xaaliyo isagoo sareeyo oo kor noqday oo meeshii kasoo kor noqday walxaal laysa fiihi shayun wax ku suganna aanu jirin waxba kuma jiraan e waa tan waa hadku doona wax yar oo khafiif oo biyo yar baaba ku jira meesha way kasoo kuusan tahay taasoo kale ayay noqonaysaayoo de waa tii markii horeba majrigana taa way kaba timaadaa dalkiina way kaba timaadaa waxaan garanayno macnuhu waxa weeyaan marka asartii laga qaado asartii hore iyadu mid de yar way ka adkaytan haddana intii dambea la qaadayaayo de waxay noqonaysaa uun waxa soo hadhaya amase dee majligaas iyo asartaas oo kale aada moodo wax meesha inay wax ku jiraan o wax jiraan laakiin aan wax ku suganiba aanay jirinoo jidhka intiisii kalena kaba soo sareysa taas bay noqonaysaa xaggii qalbiga iyo meeshii lagaba qaaday amaanadii iyo wixii dee meeshii mawdicii lagaba qaaday walaysa fiihi shay uma akhada waxaaba suurtagala saabixaabigii oo sii cadaynaya rasuulka ilaahay qowlkii inuu yahay in rasuulka ilaahay ay tao xadiidkii marfuucana iyadna labadaba waa muxtamil ee waa markii hore hadal bay ka jamri daxrajta calaa rijlika fanafida fataraahu muntabiran imika halkana waa ficil ahaan baa lagu muujiyey una waa hadalkii hore un uma akhada xasan qururux buu qaaday oo fadaxrajahu wixii maakuudka ahaye uu qaaday ee xasihii ahaa ayuu wuxuu saa u mariyey waa isagoo ka jamrin daxrajtahu calaa rijlika bayaaminaya calaa rijli lugtiisiibuu saa u mariyayoo dee markaa dab yaro kooban oo dee markan aan ahayn mid dee aad hadduu dee dabku badan yahayna waxaan ima muuqanaya amba meesha baa bislaanaysaba ee ay markaa meeshiisii waxay biyogaleen oo kale soo kuusnaato oo kale taasoo kale weeye maanta manaa saasoo kale ayay noqonaysaa imaka markaa asartii iyo raadkii oo wixii iyadoo dee meeshu adigu way suuleysaan wey amaanadii iyo halkii qalbiga ay kagaba sugnayd ayaa suulaysa oo la kor yeelaya marka xaaladu maxay noqon markay taasi dhacdo fa yusbixu dadkii baa waxay ahaanayaan macnaha yasiruuna yatabaayacuuna kuwa wax kala iibsada kuwa mucaamalooda waa beyc iyo shiri iyo waxyaalaha kale hadhow dee ay mucaamalaadkaas dayn la isku yeesho iyo cuhuud la galo iyo umuro dee amaano dee waxa weeyaan markaas noqonaysa hadday tahay dee wixii laysuba dhiibto laysu hayo iyo waxyaalahaas oo dhan baa dee kaba imanayo wada ammaanadii calaaqa leh fa yusbixu dadkii baa waxay ahaanayeen yatabaayacuuna kuwa tacaamulaya oo ku tacaamulaya dee beeciyeesha oo dee wax kala iibsanaya o mucaamaloonaya laa yakaadu umana dhowaanayo axadun axadna dee inay waaba tano ammaanadii qaaliban waaba la kor yeelay meeshii bay kaba baxday axadun axad yu-addi inuu guto alamaanata amaanadii oo amaanadii inuu ruux guto hadday ahayd daynba ahayd hadday wax kaloo loo wadiicaba ahayd hadday cahdi iyo waxyaalo ahayd dee ammaanadii kale ilaahay awaamir iyo nawaahina iyadna waa ammaane markay xaaladaasi dhacdo ammaanadii la kor yeelo axadna umama dhowaanayo inuu ammaanadii ilaaliyo meeshii amaanadii hadday ka baxay dee khiyaamo iyo waxyaalaha noqon calaamadii nifaaqa meeshii imanaysa xataa yuqaala naadirnimada ay taasi naadir tahay ay aada u yar tahay ciddee bal matalan amaanadii ilaalisa amaanadii gudataa yarida ay yar tahay daraaddeed ilaa laba yidhaaho ina fii bani fulanin reer bani fulan ama reer hebel rajulan amiinan nin aaminaa reer hebel ku jira macnaa amaanad dadkiiba dee khaain miidho bay wada noqdeen taasaa badnaatay wixii ee la aamini kari lahaa waaba dee ruux ruux markaa qabiiladii dhamayd baaba laleeyahy ruux baa kuba jira ilaa taa la yidhaaho xataa yuqaala ilaa laba yidhaha lirajuli ninkii iyadoo nin lagaba hadlayo dee isaga lagu odhanayo ma waa cani rajul iyadoo nin lagaba hadlayo iyo sha'nigii maa ajladah ma adrafah ma acqalah manaa ruuxii baa la ammaanaya waxaa lagu ammaanaya quwo uu leeyahay waxaa lagu ammaanayaa ama fahme iyo fasaaxo iyo fiicni kaluu leeyahay waxaa lagu ammaanayaa caqli iyo waxyaalaha iyadoo dee cil bal matalan markaa camal saalixa iyo cilmi naafica iyo amaano iyo dhowrsoon iyo waxyaalaha caynkaasa aanay arrinkiiba kuba jirin waxyaalahaas abay noqonaysaa wixii laguba ammaanayayo ilaa laba yidhaaha iyadoo nin lagaba hadlayo ma ajradah macnaa xoog badan ah ma adrafa fahmo iyo dee badan aba kollay darufa daraafatan inta badan ama xataa shakliga way gashaa fahamkay gashaa lisaanki iyo carabkiibay gashaayo waa fiicnidii jaanibkaas ahayd fasaaxadii bay noqon fiicnidii kale waxa wey malaaxadii iyo abal matalan xusnigii bal umuurahaasay noqona ilaa ruuxii umuuraha laguma ammaano oo umuura dee wada shakliya ma adrafa ma caqala caqli badana ah, taasba laba idhaaho oo waxa weeye oo imika md waa ti tacajubiyada ahayd <laughs> kolleyna dee si culimadeena ama de waa aadi loogu laqbeyn jiray marka haddaan raaco de waxaan isleeyahy malaa hadalkii tacajubkii ma muuqanaye waxay isu rogeysaa sifaamiye waa tii lagu laqbeyn jiray ma ajladahu <clears throat> maxaa ka quwo badan ma adrafahu ma caqlahu maxaa ka caqli badan lakin de arrinka wuxuu noqonayaa maadi baabkeedii way ka tegaysa ata hadde sida guud ahaan baan filaya intan dee laqbadii soomaaliyeed taas bay ahayd maadi markii tacajubyada oo dhan de waatana baabta naxwadana baab kuba le halkan kalena kuba le lakin waa janibkay kuba laqbeyn jireen de horta khaasatan waa xasba dilaaci xasba de cilmiba mathalan oo maxaa ka qubo badan maxaa ka fahmo badan maxaa ka xoog badan lakin arinkii maadiibaa nooc istifaamiye yeelatay oo dee halkana waa tacajub lala yaaban yahay uun ruuxa quwadiisa fahamkiisa ama macnaha dee maada tacajubiyada waxay keenayso macjalada xoog badana mdrafa ma caqla caqli badana alla caqli badana wey alla xoog badana ninkaasi alla taaso waa dee wixii baa lala yaabay oo waa lagu ammaanaya adigu daraafo jalad iyo quwo caqli maxaa rasuulka uu yihi wlxaal ma fii qalbi qalbigiisa inaanu ku sugnayn mihqaalu xabati min khardalin xaba wax leego khardala sagaaraxuro min imaanin imaan dee amaanadna imaankii bay kaba mid ahay xadiis imaam axmed iyoba wariyeen baaba ahaa alaa laa imaana liman laa amaanata lah ولا diina لman laa ahd lah waa xadiiثan صaxiix o ana xadiiskiisa ah imaam aحmed msnadkiisana kuma sugan manaa imaan uma sugnaanin ruuxaan amaano lahayn waayo ruuxaan amaano lahayn waa tan soo maray inay de calaamadii نifaaq iyo صifaadkii نifaaqa amaan la-aantu ay tahay ruuxaan cahdi lahayn iyadnoo صifaadkii نifaaqahd ruuxa cahdiga burinaya isagana diini umay sugnaan xadiidkana sidaan sheegay waa xadiis inoo sugan imaam aحmed msnadkiisa kuma sugan alaa laa amaanaةa لman laa imaana lah ama waxa weya laa imaana liman laa amaanata lah walaa diina liman laa cahda lah marka waxa weeyaan umuurahaasaa lagu ammaanaya cilmi naafica camal saalixa imaan lagu ammaanaya ma jirto de waxyaalihii ammaan mudanayay ah umuurahaasaaba d ammaanadiiba qalbigii ka socotay iimaankiina waa kaba tegay waxyaalahaasaba la isku ammaanaya bal xadiidkii markaa qaybihaa ta hore waa xagga marka hore taa inzaalka lagaba cabiro iyo qur'aankii iyo sunnihii oo wixii bal maalan amaanada wanaageeda iyo ilaalinteeda iyo dhowritaankeeda quluubtii toosnayd kuba sugnayd qur qur'aankiina uu sii adkeeyey iyo dee ka cararkii qulubtaa fiican ay ka fogaanaysay khiyaamo iyo waxyaalaha qur-aanku sii adkeeyo sunuu sii adkaysay arrinka labaadna oo marka dambe dee zamanka dambe se dhacaysa oo dee dadkiiba qalbigoodii amaanadii inay kaba baxayso in sifada nifaaqe khiyaamo ay noqonayso ta gaalibka ah ay naadir noqonayso cid la aamino wuxuun laguba aamina ay naadir noqonayso waana ta uu leeyahay maan aragto hore de waa wixii uu arkay tan buu leeyahay weli maan arag waan sugayaa way iman doontaaye laakiin maan arag markaa wuxuu uhi sheekh in xudayfa walaqad ataa waxaa yimi calaya aniga ay soo maray zamanu zaman walxal ma ubaali aanan danka gelayn way u aabo yeelayn aan uga ihtimaamahayn oonaan isku shuqulinayn ayukum kiinan baayactu la baayocday baycadani maaha baycadii dee madaxtinimo iyo taas ma aha xadiiskuna taa ma aha waa baycada iyo odii hore aynu kuma soo marray waa xaggii mucaamaladii beec iyo shiro iyo mucaamalo kaleo dadka dhex marayso hadhow markaa dee amaanooyin ay kala galaanba aanan anigu u aamba yeelayn macnaa aanan iskuma shuqulinahayn waayo dadkii amaanada daahira ruux kastaba waa dee inta badan dadkii naadir buu khaainka yahay marka ruuxaan ka shakeeya dadkii waa lagu wada kalsoonya ruuxaan kaba shakeyo sila kaba joogso naadir buu ahaayo markaa dan kamaan gelayn markaan suuqaba u soo baxo mucaamalo cidayna dhex maraysay hadday wax nagu kala ay dee na kala raacaan amaano ay matalan dankamaan gelanku yahay ma iska hubsa iyo ya talow mala ma waxa weya damin kaaga noqda iyo maxay taasi aniga qalbigaygaba may shuqlinahayn oo ma ubaali ayukum kiina baayacto sababtuna waa tan oo lain kaana hadduu yahay ruuxan aan la mucaamaloonaya musliman ruux muslima hadduu yahay layarudan layarudanahu waxa iisoo celin calaya korkayga diinuhu oo diintiisii waa lagu wada dhaqmaya dadkina waa dadkaa toosan diintoodii dhowranaya ilaah ka cabsanayo dintiisa ayaa ku xambaaraysa amaanadii inuu guto taas baa ii soo celinaysa marka inaan garanayo inaan garanayn sow ka mid weeye sababtu diintiisa ku xambaaraysa hadduu muslim yahay inuu amaanadii guto wala in kaana nasraniyan waa tan baanu nidhi xataa bacd aculamaa kaba dhacda baayactu inay baycadii kaba dhigeen dee nasraniya yahuudiya lalamaba waayacoode waa baycada dee waana qowl qalad un bay culimadu taa kuba tiriyeen ee waxa weeye un waa baycadii mucaamaladii walain kaana hadduu yahay kan aan la mucaamaloonaya waxaan kala iibsanay mucaamo kala ayna dhex martay nasraaniyan ku nasraaniya uu yahay aw yahuudiyan ama yahuudi uu yahayna layarudanahu dee waxa ii soo celin kollay laamtuna dee qasam ay meesha muqadarahay jawaabteeda ay tilmaamay ama ay tahay waxa ii soo celin doono oo calaya saaciid ninkii waaligiisa oo ciddii dee waaliga ahayd ee meeshan waaligiisa ahayd oo dad had iyo goor toosan dadka xuquuqdooda dhowra xaqii u kala ilaa matala xaqii u kala qaada umuurahaasaa dadkan waqtigaa madax laga dhigi jiray oo toosane haddaba kii saacigiisa waaligiisa ahaa ayaa isagana wixii deebalna dhex maray hadday wax isugu kaayo hadheen hadday ammaana xaggiisii igaba raacdo kaas baa ii soo celin doono kollay wax igiima waayo ammaanadii baa daahira buu leeyahy waa amal yowma maanta de waana khaasatan malaha dee abubakr iyo cumar iyo dabadooda waktiyadaasuu soo gaadhay walow dee kolley cahdigii cusmaan ama cusmaan waktiyadiisii unbaba ama waktigii adigu waktiyadaas wax saasa ma soo dhaafin eh <coughs> maanta famaa kuntu ma ihi liubaayica mid la mucaamaloonaya la mubaayacoon ama la mucaamaloon minkum xaalu idinka idinkaba mid yahay ama xaggiin ilaa fulana wa fulana hebel iyo hebel mooye oo wuxuu leeyahay maanta sii beryihii hore xaalku waa isbedelay amaanadii way yaraatay iyaan laba kor yeerinba ee cidan la mubaayacoonaya ujeedada waa cidaan ku kalsoonahay cid aan garanayo on kuba kalsoonahay ayun la mubaayacoonayaa cid kasta anagu imaamaanta lama mubaayacoonayo buu yihi xadiiska markii hore wuxuu ina soo adiidiba waana antadiru laakhira waxaanan ku fasirnay xadiidka labaad ee xagga rafciga ammaanada ka waramaya weli muu iman waa sugaya ka hore ayuun baan arkay halkan dambena xadiidka waxaa inoogu sugan isagoo saxaabigii leh dee isagoo ka waramay waktigii hore ee waktigaa kaba horeeyey uun waktiguna maba sii dheera bal haddaan eegno cahdigii abibakar iyo cahdigii cumar iyo aan eegno dadku say ahaayeen iyo ammaanadu say daahirka u ahayd ee bal matalan cidda dee bal masalan ama khiyaamadna ay aada u yarayd waktigan uu joogaana isaga waa aan leenahay ma dee waktiga cusmaan ubaabay noqonaysay oo dadkiiba isbedelo in badan oo dadkii kamidi say uu lagu ogaa ma aha ayuu markaa lahaa labada say isu waafaqayaan dee kolley waxaanay noqonaysaa sida xaaf ibnu xajar iyo qoloyn ay kuba jamciyaan weli rafcigii amaanada uu xadiidka kuba sugnaa wuxuu leeyahy waa kan waan sugaye laakiin wuxuu ka waramayaa uun waktigaa hore sida cahdigii abubakar iyo cumar iyo cahdigii hore dee saxaabadaa hore si dadku ay ahaayeen in isbedel kuba yimi oo xaaladii dambe iyo dadku ay isbedeleen oo in badan oo dadkii kamidi aanay dadkii hore la akhlaaq iyo la dhaqan iyo la amaano aanay ahayn taasuu kaba waramaya tan dambe <clears throat> laakiin weli maaha dee rafcigii kulliga ahaa ee la odhanayay reer hebel ayaa nin ku jira taas lama gaadhin oo in badan oo saxaabadii a ah, in badan oo taabiciintii dariiqooda martay kaba midina waa joogeen in badan oo dadkii waa fiicnaaye lakin wuxuu leeyahy isbedel baa laakin jira yani heerkan dambe kor la kor yeelayo gaadhin be waktigii hore iyo waktigan dambe dadku isku mid maaho wuxuu leeyahay intaan ku kalsoonahay aan la tacaamulaya sa dadkii aan ruuxna aanan dan ka gelin mid aan garanayo mid aan garanayn ba aan la tacaamula aan la tacaamuli jiray arrinku maaha inaan garanayo maan la tacaamulaya an kuma kalsoonahay وxadثna بن نmayri qal xadثna abي وwakiع xa وxadثna isحاq بن ibrahim qal xadثna عيسى بن yuنuس جamيعا عن الأعمشh bhada الاسناad mثله waa dee acmashun bay iyaguna kaba wariyeen in waa marka la eego waa wakiic oo kan iyo cabdullaahi bn numayr iyo ciise bn yunus ibn abi isxaaq saddexaasuu jamiican leeyahay xadiiskuna waa kaa imika kaba soo baxnay uun kolley qorooyinkeena sharx muslim haysana markaa hore uu bilaabayay nawowi ayuu soo dhigtay acmash maanta waa cibaaro uu imaka halkan la yimi acmash can zayd ibni wahbin buu yihi dhammaanna saasaa kuba sugan waana nin mudlisa de waxaanay tahay mudlisku markuu cad yidhaaha lama xujaysto waa hadal kolley lakin waxyaalaan kaba soo horeysine lakin wuxuu u xaaleeyey un hadal hore uu muqadimada kusoo sheegay oo axaadiisan dadka mudlisiinta ay warinayaan ee صaxiixeyn kuba sugan ee can un ay bal matala aan samaacii laba caddayn waxay ku xambaaran yihiin labada صaxiix marka gaar ahaantooda la eego inay jiho kale samaacoodu ay kuba sugnaadeen oo saasay labada imaam u soo saareen inagu xataa iyaynaan jihadaa kale ama dariiqaa kale helinbe laakiin waxaan leenahay un sidaa sheekhu a kaba cabiray xadiidkan isagu gaar ahaantiisa musnadka imaam axmed ayaa waxa kuba sugan iyadoo acmash weliba shucba uu kaba warinayo shucbana kol aduu acmash ka warinayo lama doondoono waayo wuxuu tadliisiye kamuu aqbali jirin oo uu samaacii laba caddeeyey oo uu isagu zayd ibn wahbi caddeeye markaa zayd inuu dee samaac iyo maqalkii uu kaba maqlay uu cadeeye weeye bale axmedshn dee kitaabka waa inaguba badnaan doonaa waayo axaadiistiisa uu samaac cadeeye kitaabka kuba suganba waa koob iyo labaatan xadiis bay noqotaa axaadiista uu can un ku wariyu cancaneeye laba boqol iyo toddobiyo konton bay kitaabkeenan gaadhaysaa e waxna waan soo marnay waxna way dambeeyaan lakiin xadiidkan ee iyagaa qayba noqonayo kala duwan axaadiisa shucbo iyada aan la doondoonin oo dhowr iyo labaatan gaadhaysa shakiya uu aada axaadiisooda u badsaday waayo ibrahim unakaci iyo abuwail shaqiiq ibnu salama iyo abusaalix dakwan kuwaasoo axaadiisooda badsado iyaguna boqol iyo dhowr iyo tobano iyaguna wuu badsaday oo ima tadliisiye axaadiisooda oo kale iyaduna abu sufyaan dalxat ibnu naafic oo labaataniye xadiis oo isna la yidhi axaadiistiisu way toosan tahay xafsa bnu kiyaas oo isaguna kaba wariyo isagu ma badne laakiin isna kala sooci jiray wuxuu tadriisiyey waxaanu tadriisin marka inta soo hadhaysaa waxaan boqol gaadhin oo iyadna kolley meelo kala duwana samaacoodii laba helayo bal markaa ujeedadu waxay la tan waa coqolooyinkiina sharaxa muslim aysuma yar baraarujin acmashan si guud axaadiisa uu kitaab ku leeyahay qaybaheedu bal taas weya la arkaana marar kale inaan dib ugu yar laabano bab bayaani ana alislaama bada'a gariiba wasayacuudu gariiba waanahu yarisu bayna almasjidayni hada kani baabu bayaani ana alislaama islaamku caddaynteed buu baabkeedii yahay badaa inuu bilaabmay gariiban isagoo xaal uu yahay mid gariib oo dadku dee yaribuu ku bilaabmay waan garanayna rasuulkii ilaahi iyo midharhkii ugu horreeye rumeeyey iyo siday diintooda ula dhuuman jireenba maxaa ka maqan oo anigu kayga waa dhamaadee walqad ataa calaya intan waan aqriye aya meedhi ma laha ishkaalka waxaa jira may waa xadiidku i soo socdaaye baab bu idhigtay un h <laughs> ma laha waa tan laha anigu xataa baabku yar munaasimayn waa tan horeysiinayay oo axaadiitan uu xaggan kuba sharxay ayaa xadiidkeedii halkan xadiidkan qariibkuna waa ku jira ka yar dambeeya ma laha xadiidyada igu soo horeeya buu noqon lakiin baabku haddaan ulahayna laftiga baabku waa jira kutubta kale lakin waxaa yar ishkaal lahayd un cibaaradan cardu اfitan cala اqulub oo imika xadiidkeeda kuwan inoo bilaabmaya uu yaho ahayd ama baab gaara in loo dhigo say barhkood ba imika halkan kutub nusqooyinka qaarkood ama shuraaxda qaarkood baab gaara ay udhigteen ama sidaasoo kale layskaba daayo oo laysraaciyo taasaaba mudnayd lakiin laftiga baabkaan iska aqriyo qolooyinkina wasayacuudu gariiba waan u laabmi doonaa gariibnimo xadiidkan ku sharxi doonaa wa anahu islaamku yaarisu inuu soo ururayo oo bayna almasjideyn labada masjid marka dambe labada masaajid dhexdooda waa maka iyo madina xadiidka inoogu iman وxadثna محamed بن cabd للhi بن نmayri qala xadaثna abu khalidi yaعnي سlayman بna xayana عan sacd بn dariq عan ribciyi عan xudayfata so maaha xadiidku kaaso qala anahu qaal raggan dhamaan waan soo wada aragnay abu khalid sulayman abu khalid اأحmar sulayman iبn xayan iyo sacd iبn dariq iyo ribci iyo xadiidkii arkan اislam baa waynu kuba soo maray iyagoo sidan u kala warwarinaya wax qaala wuxuu yihi markaas xudayfa waana ti aan lahayn xudayfa labada xadiiثuu sheegaya halkaa waa laba xadiiثo amaanada ku tacaluqsan axaadiistiisa kale way badan tahay kuna waxaan ayna cinda cumara cumar agtiisaanu kuba sugnayn faqaala wuxuu yihi cumar ayukum kineeba manaa samica maqlay rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilah waqtigii khilaafadiisii yadkuru xaal uu sheegaya alfitana bali kumaa xafidsan oo rasuulki ilaahay ka xafiday ama ka maqlay isagoo sheegaya fitanta rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh sheegayo alfitanna waa jamcu fitnatin fitnana dee asalkeeda hore waxaabay yidhahaan xagga luqada waa aliktibaaru walimtixaan walibtila waa اkhtibaarka ama imtixaanka iyo la idhaahaa oo taas baa la yidhaha ama jarabitaanka wax la jarabay xataa imika haddii dahab iyo wax lamida dee la dhalaalinayo si looga saaro wixii wasakdiisa ahayd dab iyo waxyaalo laftiga fatni ama dee waa loo isticmaalaa lafdigaba waa loo isticmaalaa marka asalka hore alibtilaa walimtixaan walikhtibaar waa luqada lakiin markii dambe maxay fitno marka la idhaahaa ay isaga noqotay oo curfigii dadka matala de iyo curfiga marka la eego ka marka laga hadlayo ay iska noqotay wax ku dhaco laguma idlaaqo waxyaalaha ikhtibaarka iyo imtixaankaa kaba dhasha adigu ujeedadu fitnadaasi ama ibtilahaasi waxa aan fiicnayn ee kaba dhasha taas ayaaba ama uu muujiyo ikhtibaarkaasi ayaa fidno laba yidhaah haddaba rasuulkii ilaahay isagoo kaba warramaya fitnooyinka dhici doona kuma garana xusuusan ama maqlayn faqaala qowm qowm ba waxay yidhaaheen malaa wada joogay naxnu samicnaahu waanu maqalo rasuulka ilaahay waanu kaba maqalay faqaala cumar baa wuxuu yihi lacalakum waxaa laga yaabaa mudantiin tacnuuna inay ujeedaan fitnat arajuli fii ahlihi wa jaarih ninka fitnadiisa ehelkiisa ahaatay zawjadi iyo awlaadiyata iyo jaarkiisa fitnada jaanibkaas ahaatay inay ujeedaan baa laga yaabaa oo dee wixii kuma tacaluqsanay rasuulka ilaahay taas uu kaba hadlay ama kaba sheegay qaalu waxay dhaheen ajal oo xarfu jawaab sida nacam oo kale ha oo taasaan ujeednaa qaala markaa wuxuu yihi waxaa odhanaya cumar ee xadiisna wuu ku yimi marfuuca ahaabe ee dee waana kan ay sheegayaan isaguna uu og yahay tilka taas fidnada noocaasa tukafiruhaa waxaa kafaaro u noqonaysa asalaatu salaadii wasiyaamu soomkii iyo wasadaqatu sadaqadii oo waxyaalaha waxaa kafaaro u noqonaysa salaada iyo oo ruuxii lagagaba dhaafaya salaadii iyo soomkii iyo sadaqadii fitnada halkan ee bal masalan de tan uu xadiidkaasna kuba yimi fitnat rajuli fi ahlihi wa maalihi wa waladihi bal masalan iyo dee jaarkiisa iyaguna ay imaka cumarna sheegayo iyaguna ay sheegeen kolley fitnada waxaabay yidhaaheen waaba ka imaneysaa fitnadaasi maxabada ziyaadada ahee ruuxu de ehelkiisi iyo awlaadii ama maalkiisii jeceliya inamaa amwaalukum awlaadakum fitna ilahay baaba yidhi markaa shuqligiisa uu kagaba shuqloomayo wax badan oo khayrkii kaba mid ah ee bal matalan taas ama maalkii oo kale bukliga uu kuba bakaylayo dee bal matalan infaaqii loo baahnaaye khayr ahaan kalaba bakaylayo jacaylkaa uu jecel yahay awlaaddii iyo ehelkii iyo shuqlunkii kuba shuqlo ama khayraadkii iyo waxyaalaha uu kaga gaabinayo ama kuba gaboodfalayo jaanibkaas bay fidnadani ay kaba imanaysaa waxaa kaloo fidnadu kaba imanaysaa isagoo ku gaboodfala wixii isaga laazimayey ee ah inuu u qumo xuquuqdoodii oo taas eeg hadduu dee maxabo ziyaada iyo iyagu kuba shuqloomo daacadkii kagaba shuqloomo iyo khayraadkii ama waxaan toosnayn iyaga sababtooda ugu dhaco waa fidno sida xadiiثa ah, ibnu maaja iyo ay wariyeen alwaladu majbanat mabkla waa xadii laftigiisa waana xadiiu sugan weeye alwaladu majbanat mabkla ibnu maaja bu kuba suganyo manaa ilmuhu manaa wuxuu sabab u yahay jubni ama fulinimo ruuxu uu fulayoobo de khaasatan waktiyadii jihaadada iyo ta iyaga daraadood iyo waxyaalo mabkhala manaa sabab wuxuu yahy bukli wixii laguma bakaylo maalkiiya waxyaalahaasoo wixii xaq laazim oo yimi iyaga daraaddoodba uguba bakaylo uba bixin waayo oo kale marka waa fidno jaanibka kaba imanaysa jaanibkan kale ah inuu xuquuqdii iyago ay lahaayeen uba qumi waayo hadday tahay tadiigkoodi iyo tacriimtoodi iyo nafaqadoodi iyo waxyaalaha inay ama dee umuurahan uu raaciga ku yahay laba weydiin doono iyadna dee fitnadii bay noqonaysaa labada dhinacba fitnadii way kaba imanaysaa tijaarkiina dee inta badan dee waa gaboodfalkii jaanibkaasi iyo tafsiirkiisii buu noqonayaa bal markaa ina xaggii jaarkii marka waxyaalahaasi waa fitan keenaysa muxaasabo ama dunuub weeye dee waana tan xadiidka kuba sugan khaasatan wuxuu aduu waxyaala dee sakaa'ira yahay in salaadii iyo soomkii iyo sadaqadii iyo ay kafaara u noqonayaan dee ilahay baa yihi ina alxasanaati yudibna sayi-aat oo dee xasanaadka sayi-aadka way baabiyaan oo xasanaadka sabab waxay u noqdaan in ruuxii dunuub kaluu sameeye lagaba dhaafo wuxuu leeyahy taas waa taa tan ujeeda maaha walakin de anigu taa uma jeedo waan ogahay bu leeya lakin ayukum kineeba manaa waa ka idinka idinka midi waa kee samiica maqlay annabiya salى الlahu عalيه wasalam rasuulki ilaahay yadkuru xaal uu sheeg ama maqlay rasuulki ilaahay yadkuru xaal uu sheegaya alfitana fitanta alati fitantaasoo tamuuju kacaysa mawj baxri ka mawj baxri kole mizculkhafid bay ku nasbisnaan sa bada oo kale badu markay mawjadaheedu kacaan ee ay dee waxa weeya isgaraacayaan oo kale aada ukacsayn saas oo kale waa fitanta waaweyn ee dadkii wada gaadi ee dhibta badan iyo waxyaale ay kaba iman ama dee qatli ha ka yimaado oo fitan kale ha kaba timaadee fitanta noocaasa isagoo rasuulki ilaahay kuma kaba maqlay qaala xudayfatu xudayfa wuxuu yihi faskata alqowmu qowmkii way aamuseen oo sakata waa askata waa laba luqo un dee sakata waa ti inoo badnaydeen garanaynay sakata iyo askuto askata iyadoo rubaaci oo macnaa laazimun ah oo askata wuu aamusiyey aan ahayn askata waa aamuseen ah waana tan imaka aan halkan kuba hayno iyadna way timaada marka askata dee laba macno yeelan askata hadii la yidhaha waa aamusiye weeye hooyadu waa laazimkii askata oo macnaa sakata ah oo de waxa weeyaan waa aamuseyna ah, waa tan xadiidka inooguba sugnaado laba loqoo jiraba wey na way aamuseen dadki faqultu waxaan ihi ana xudayfa oo saaxibu siri rasuuli llaahi salى اllahu alayh wasalam munaafiqiinta iyo taasna in badan waaba rasuulki ilaahay uba sheegay waxyaala iman doonoo badanna waa usii sheegay rasuulki ilaahay salawaat wasalaamu alayh waaba tasaa laba yidhaaho markaasaa ihi aniga qaala wuxuu yihi markaa cumar anta kale hamsadiisa fahamka aan iskaba qadarano anta samictahu maadaa rasuulkii ilaahay ka maqlay isagoo rasuulkii ilaahay taa sheegaya lilaahi abuka ilaahay buu u sugnaaday aabbahaaya taas buu yihi ilaahi abukana nasan culimada ay noo soo sharxay kitaabka ay leeyihiin waxay dhahan waa kelimatu madxin taxtaad lcarab wasanaa biha kelimo ammaaneed bay ahayd carabi ay caado ka yeelatay waaba sharaxna uu kuba sugan yahin iskuba ammaanaan oo mثلا ay iskuma ammaanaan oo sababta waxa weeye alidaafatu ilى اlcadiimi tashriif marka la idhaho naaqat اllahi iyo beyt اllahi iyo idaafadani waxay keenaysaa naaqad iyo beytkii ilaah loo idaafeeyey de waxa weeyaan tashriif bay keenaysaa oo wax cadiim ah ama wixii loo idaafeeyaa de tashriif iyo magac baa uguma sugan marka waxa leeya yidhaahayna marka ilmihii ama waladkii uu kaba muuqdo wax lagu amaano lagu mahadiya u kaba muuqdo ayay odhan jireen lilahi abuka manaa xayu ataa bimithlik ilaah baa uu sugnaaday aabbaha markuu adoo kale ku dhalay ruuxa caynkaasa dhalay taas baa markaa waa kelime adigu tacdiim ama amaaneed weeyaan oo de markuu adoo kale uu dhalay aabbahaasi waa aabo aabayoonka aabbayaasha kale kama duwanoo ilaah buu uma sugnaaday bal taas bay ta kelimo kalena waan arki doonaa inooguba iman laaba laka qaala xudayfatu xudayfa wuxuu hi isagoo haddaba sheegaya xadiidkii caynkaas ahaa ama fitantii samictu waxaan maqlay rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam yaqulu xaalu ku qowlayo waxaan maqlay rasuulkii ilaah oo leh tucradu waa la bandhigayaa alfitanu fitantii ama calى اlqulubi qulubtii baa loo bandhigayaa kalxasiiri ka cardi اlxasiiri cawda oo kale bandhigeeda ruuxii naasijka ay samaynayay dee loo bandhigo xabad xabad iyo cuud cuudan cuudan qori qori ama cuud cuud iyo dee xasir xasir waa mid mid looguba dhiibo taas baa loo bandhigaya <clears throat> bal xadiidku waa inoo socon doonaaye lakiin halkan laftiga in horta cuudan cuudanna way ku dabdiyeen barkoodna cawdan cawdan oo laaban laaban noqon dee takraar saa noqod noqod keenaysa way kuma dabdiyeen lakiin tayada ay raajax yeelaan halkan aimadu waa in la doorto caynta la damiyo macnaa de waa cuud inuu yahay waa qadiidkii ama intii xasiirka kaba mid ahayd cardigana markaa laba macno ayay halkan kuba fasireen midi waxa weeye cardigu macnaa in la yidhaaho tan ku laqbeeyey mahay waa ta oo dee tucradu lfitanu cala alqulub macnaa tursaqu lfitanu cala alqulub waxaa lagu dhejinayaa fitantiibaa qulubtii laguba dhejinayaa kalxasiiri ka cardi lxasiiri laskiga iyo dhegitaanka xasiilka uu kuba dhegayo ruuxeeg cawdin aan garanayna weeye ku seexday isagoo wax ka xigiyo firaash aanu jirin oo de jirhkiisuna ama dhinaciisuna aanay mara kaba xigin cawdii baa ku taswiiranta way ku dhegtaayoo xabad xabad bay ugaba muuqataa jirkiisii markay taasoo noqoto ama cadira ku seexda ama cawdii kania caadiga ahayd marka aanay wax ka xigaa jirin haddaba saabel masalan ruuxaa dee ku jiibsaday xasiirkii uu halhal uu jidhkiisii uga muuqanayo ugu dhegayo ayaa quluubtiina fitantaasi markay timaado udhexgelaysaa ay uguma dhegaysaa mar taasi waa mid waa haddaan macnaa tulsa qaadhaan ama sida markii hore waa loo bandhigayaada fitantii ujeedadu waxaa ku imanaysa fitantiibaa quluubtii kuba imanaysa oo kal xasiiri cuudan cuudan bal matalan markay noqoto xasiirka ruuxa samaynaya oo kale de samaynayo sida inagaba de markay dumarkeenu ay kebdihii cawsa dee la samayn marka wuxuu leeyahy waa hal hal ayaa dee loogu dhiibaya xabad xabad baa loogu dhiibaya markaasu isu geynaya uu samaynaya saasoo kale ayaa loogu bandhigaya qulubtii qulubtii ay ugu imaneysaa oo de ay kuso ay soo soo gelaysaa matalan fitartii sidaa cuudka oo kale marka cuudan cuudanna macnahaasun baan kuba daynaa cawdan cawdan iyo ama barhkood oo daal mucjamo kaba dhigay oo dee cawdan oo bacnalisticaada uu noqonayo kolley waa waxyaala yar dheer fayu qalbin qalbi kii ka ahoo ushribahaa la cabsiiyo oo fitantaasi markay timaado loo bandhigo qalbiga cabo weeye washribuu fii quluubihim اlcijla maxaa waxaa la cabsiiyey oo ay dee cabeen oo kale qulubtoodii maxabadii cijliga ayaa qulubtoodii buuxisay haddaba qalbi kasta oo ushribaha fitantaas la cabsiiyo o ujeeddadu ay gasho aqbalo iyo hagaag u makansato nukita fiihi waxaa lagu qorayaa ku qormaysaba nuktatun dhibic sawdaa u madow oo markaa fitantii qalbiga aqbalo ay gasho dhibic madowba dee ku dhigmaysa qalbigii waayu qalbin qalbi kastaoo ankaraha diida celiya inkiro fitantan de waxyaalaha dee bal matalan taa inkira waa dee fitantan ay kaba dhalanayso dee qasrigii iyo taas iyo umuuraha <clears throat> in haddaba in taasoo kale nukita fiihi waxaa lagu qorayaa nuktatu nukto iyada isagaba matalan marka bayda oo iyada halkiiba nuur iyo ay gelaysaayo qalbigu hadduu diidu inkiro wixii aqbali waayo dee aqbal la-aantaasna waxaa ka dhalanaysa fitanti inaan udhexgelin ka qayb qaadan fitantaas oo kale ayaa qalbigiisii nugto iyo dhibic nuur cad oo nuura ayaa halkii kuba qormaysa xataa tasira ilaa ay noqoto quluubtii ama arintii de xagga fitnada iyo aqbalkeedii aqbal la-aan calaa qalbeyna laba qalbi calaa abyada mid cad oo denay markuu diido aqbaliba waayey geli weyde markaa fitantii makansan weydo qalbigii waa qalbigaa nuurayuu noqon oo abyada cad <clears throat> oo mitr mitri safa dhagaxan dhagax dhammaantii maayo waa dhagaxan dee isagu amlaska ah wax qabanaya ama ku dhegayaaba aanu jirin oo kale qalbigaas oo kalea oo xagga cadaanka markaa maaha oo dee waxa weeyaan un de waa sifo labaad oo soo biirtay oo qalbi intuu nuurayo cad yahay xagga iimaankii inuu ku dhegan yahay waxa weeyaan iyo uu taa kuba dhegan yahay iyo jaanibka ictiqaadkii iyo toosnidiisii iyo adayga uu kuba adeg yahay dhagax oo kalea dhagaxa amlaska matalan kaas oo kaleba ah waa dhaga iyo oo falaa tadurhu markaa kaas maxaa noqonaysa falaa tadurhu ma dhibayso fitnatun fitna markaa qalbiga caynkaasa ma dhibayso fitno maadaama ti الsamaawaat وalarض midaynta uu nool yahay weyo waa qalbigaa saliimkee iimaan buuxiyey ee yaqiini buuxise ee ictiqaadkiisu adeg yahay oo waa qalbigaa nuuraya fitantii aan aqbalahayn iska celinaya bal masalan markaasoo intaa samooyinka iyo dhulka ay joogaan de waa intaa isagu nool yahay fitnadii buu ka badbaadayaa weeye qalbigiisna waa qalbigaa iftiimaye nuuraye waxyaalihii hawooyinkii iyo fitantii iyo waxyaalaha iska celinayeen aqbalahayn wاlآakharu ay wlqalb اlaakharu qalbiga kalena aswadu ku madow weeye oo qalbiga labaad ee isagu bal matalan kan murbaadan xaalu yahay aan iska xaalaysanaynaa mid isagu bal waxa weeyaan madow oo de isaguna sawaadkun bay kuma fasireen walow ay dhahaan arubda ama midabkaasi de waxa weeyaan waa midab matalan ama madowgiisa xoogaa yaroo cadaani uu kuba jiro ay leeyihin midabkan gorayada oo kale iyo taas baabuu noqdaa inta badan ee waxa weeyaan madow safian aan hayna cadaan yari jiro ama hadduu cadaanku badan yahay oo kale waa midabkan ay ablqa ma bulqiga kaba cabiraan taas ee waxa weeyaan waa isagoo qalbi madow ayaa kii kalena noqonaya inay dhibicdii madoobay ee ku dhigmaysay ayaa buuxinaysa dabooleysaba kaas buu noqonaya kaasoo kalkuuzi si imaka kusku waa dee imaka waa weelkii ama kuusadii kasoo qaad kili iyo weelba kaba soo qaadon inta badan waxyaalahan dee ama dhoobada ay kaba sameynayeen ibriqi oo kale kalkuusi mujakiyan xaal yahay mid janjeedho oo iilanaya ama fooraro sida xadiidka inoogaba iman doonta waayo tafsir baa inoo iman doonta labada laftiba oo ama tafsirka adama haddaan noqno fooraro bal matsalan weel wuxuu doona haba noqde weelkii hadii la jiifiyo ama se la gembiyo de wax gelayaa ma jiraan oo waxba ma gelayaan saasoo kale kana wax khayra wax waanaa iyo wacdiya oo gelayaan jirinoo dee weelkaa foorara ama saa la jiifiyey ee wax lagu shubaa wixii lagu shubaaba uu kama dareerayo ama aan aqbalahaynba ayuu noqonayaayo markaa qalbigani madoobaado fitantiibaa ka haalib noqon wixii buu cabayaa fitantiibaa makansanoo markaasuu noqonaya kaa madow oo lamida weelkaas isaguna ah kaa maailka ah say kuba mase waxa weeyaan sida lafdiga inooguba iman doona xadiiska fooraraba waa maxay macnihiina waaba kanun oo wixii looga jeeda laa yacrifu aan garanayn macruufan wax macruufa aan garanayn walaa yunkiru aan inkirahayn munkaran munkarna aan inkirayn ilaa ma ushriba wixii la cabsiiyey isaga uu mooye oo min hawaahu hawadiisa ayd waxaan hawadiisae fitantae la cabsiiyey makansaday ee qalbigaa galay mooye wax kaleba aan aqbalahayn oon garanahayn taas buu noqonayaa manaa waxa weeyaan adigu fitantaasi markay timaado de waana kolley markii dambe fitantii bilaabantay ilaa waktigana iskaba socota markii cumar la dilay khaasatan dee ha korodha ha weynaato oo ha sii badnaato kolba de waktiba waktiga ka dambeeya hasii badnaatay waa fitantaa bilaabantay un ama masalan markaa dadkii dee ay noqotay un waxa weeyaan kolay labada xaale wada yimi shahawaadkii oo dadkii batay oo kaba qaalib noqdiyo shubahaad iyaguna markii dambe batay oo kaba qaalib noqday un weye de qalbiga saliimkiina waa kaa shahwaiyo shubhaba kaba nabadgelayay ee ka badbaadayay bal taasba weeyo haddaba qalbiga muxuu noqonaya kaan waxaa isagu galay un weeye wax kaluu garanayaaba aanu jirin qaala xudayfatu xudayfa wuxuu yihi waxadatu cumar waan u waramay qoladana waa u sheegaya xadiidka kaba waramay waan u waramo waxaan ugu waramay oo ku idhi ana baynaka adiga dhexdaada iyo wa baynahaa fitata noocaas ah baaban albaab baa ah muqlaqan xidhan oo intaa adigu aada joogto way xidhan tahay fitnadaasi oo ma soo baxayso albaab xidhan baa idiin dhexeeya laakiin yuushiku wuxuu u dhow yahay albaabkaasi an yuksara in la jebiyo oo albaab baa xidhan baa idiin dhexeeya adiga iyo fitnada noocaasa ee qulubtuna ay labadaa u qeybsamayso laakiin waxaanu u dhow yahay ama dhowba yuushiku yaqrubu an markaa an yugsara waxaaba dhow in laba jebiye albaabkii qaala cumaru cumar baa wuxuu yihi akaran ay ayugsaru iska qadaro ficilkio miyaa la jebinayaa kasran jebitaan baa la jebinayaa la abaa laka kuma sugnaanin be waxa weeye mayaa la jebinayaa ma jebid baa la jebinayaa oo ujeedadiisi waxa weeye horta lafdiga la abaalaka iyadna waa kelimo ay carabi isticmaali jireen way odhan jireen meelahan oo kale waxaana yidhaahaa sharaxna way idinku sugantahay cidda sharaxaysatahay lilxasi calaa shay oo markay doonayaan ruuxayna wax ku booriyaan ay leeyihiin wixii dadaal cid aada isku hadlaysaa ma jirto ee waxaan hawshan dee hagaag uga soo bax ayay odhan jireen la abaalaka oo wuxuu leeyahay macnaheedu waxa weeye saaxibu kolley suu saaxiba taxriir kaba soo naqlinayo أن الإنسان إذا كان له أب وxزبه أمر ووقع في شhiدة caawnه abوه معنaa inسaaنku hadduu aba leeyahay oo arin adagi kuba timaado shida ay kuba timaado dee abihii baaba caawiyo oo culayska barhkiibu ka kor yeelan marka uma baahdo jidi iyo اhtimaam ka uu ubaahan yahay ruuxa keli ah cid caawisa cid ba mثalا garab joogta cid culayskii ka qabanaysa wuxun kaba qaadaysa aanay jirin marka macnuhu wuxuu noqonayaa arinkan ku dadaal oo u diyaar garow taahub man laysa lahu mucaawin taahub dee ruux aan isaga mucaawin lahayn taasi waa asalka diya dee say uma isticmaalayeen imaka wuxuu leeyahay markaa laaba laka bal miyaa la jebinaya oo macnaha waxa weeye waaba kan falow anahu futixa hadii la furo lacalahu wuxuu mudnaan laha kana yucaadi in laba celiyo albaab hadii la jebiyo qaalibana de waxa loo jebiya waa qalaba iyo qahri baa lagu jebiyaa un dhibyaraan laguma soo celinayo de wuxuu ubaahanaya haddii xataa xidhi dambe istaax iyo albaabkii la bedelaba alaba makaba lakin haddii la furo de waaba la xidi karaa markaasa wuxuu leeyahy albaabkan aad sheegaysa noo dhexeeya miyaa la jebinaya haddii ay noqoto waa la furaya waaba suurtagal bay ahaan lahayd in la celiyo oo layska xidho unoo dib loo xidho fitnadii ay halkii kuma joogsato wixii laakiin la jebiyey markay soo butaacdo si lagu celiyaana mama jirto laguma kabo ee miyaa la jebinaya albaabkan la aba qultu waxaan idhi waxaa odhanaya xudayfa waana markii dambe ciraaq tegay dadkii uba warramayuu ku yidhi la waxaan ku idhi la may lama furaye bal yuksaru waa la jebinayaa albaabku muxuu yahay waaba kan xadata waxaan ugu warramay waxaan oo dhan oo wuxuu rasuulka ilaahi uba sii sheegay ana dalika albaaba albaabkaas fitanta hortaagan ee intaa uu joogo ay dee fitan ay maqan tahay xidhan tahay laakiin kol hadduu meesha kaba baxo ama la jebiyo waa la jebinayaaye uu markaa fitanta ay soo buntaacayso dib aan loo xidhahayn bade rajulu nin weeye yuqtalu la dilaya aw yamuutu waa nin la dilayo ama dhiman oo ninkaas marka uu dhinto ama laba dilo ayaa dee kolleynaba way u cadayna xaalada imanayso de waa wax cilmi u leeyo de qatil meesha inuu imanayo ayaa waxa weeye fitantaasi ay soo butaacaysaa kolley ninkuna wax maaha cid kale ee cumar ibn الkhadaab buu ahaaba isagu ahaa kolleyna de waa cilmigii u hayeyba bal cumarna de waa ogaayo kamay qarsoonayn oo dee isaga ayaaba markii dambe uu ciraaq ku noqday ee la weydiiyey ee lagu yihi cumar miyuu garanayey cidda albaabku ay tahay muxuu kuma jawaabay xadidkaa saxiixu inooguma sugan yahay bukhaariya wuxuu ugu jawaabay haase uu garanayo berri inay caawa ka sokayso oo berri inay caawa ay ka sokayso ayuu garanaya cidda uu ninku yahay waa garanaya dee ninkuna wax kale mu ahayn ba cumar bu de cumarna markii adigu la dilay baana kolley de waxa weeye fitantii si yarha kuba bilaabantay way bilaabantay ilaa ay markii dambena kuba de ay noqotay ka bilaabantay tii weyneyd cusmaan dilkiisii la dilay ay kaba bilaabantay waxadahuu ana dalika baaba rajulu yuqtal oo yamuutu xadiisan xadathudii iskaba qadaro xadathuu waxaan ugu waramaya xadiisan xadiis laysa bilaqaliidi alaqaalida waa jamcu uqluudatin say halkan ay culimadu yidhaahaan ujeedadu xadiid run ah xaq ah oo xadiidkii rasuulkaa salawaat ullaahi wasalaamu aleyh oon ahayn waxyaalaha lagu qaldamo ama waxyaalaha dee inta badan aan dee iska asaadiirba la isku halxidhaaleeyo waxyaalaha aan ahaynba laguma qaldamo aan ahayn u waramayo xadiid dee xoq ah oo run ah oo xadiidkii rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh ayaan uba sheegay ee aan ahayn lahuba weeyo sidqiga laysa min suxuf kitaabiyiin walaa min ijtihaadi bira'yi bal min xadiid الnabiyi salى اllahu alيyه wasalam marka xaasilkuna u yahay xailku waxa wey bayna fitanta dee hor joogay waabuu ahaa ama wujuudkiisu waa cumar markii la dilayna dee arrinta waa iskaba bilaabanto intaa u nooriya ma soo baxaysa wen bal sharxaya waa eegan doontaa casharka si inoogu socdo wax badan baaba inaga qaatay umuurahani weli lakin wuu socdo qaala abu khalidin abu khalid ba wuxuu yihi abu khalid eeg waa sulayman ibnu xayaan waa ninkii sacd ibnu daariq xadiidka ka warinayey faqultu waxaan ku idhi lisacdin sacd ibnu daariq baa waxaan ku idhi ya aba malikin abu malik alashsacina waa kunyadiisa in looguma yaqaanay hore inuu kitaabka ugu soo aragno waa sacd kunyadiisiie ma aswadu murb ma aswadu murbaadan lafdiga hadda xadiidka kusoo arooray qalbiga markii la sheegay labadii qalbi mid ahan macnuhu muxuu yahay qaala wuxuu yihi markaa waa sida abu malik ku fasiray shidat waa cadaan adag ama daran oo fii waadin madow kuba dhex jira sanba baa adigu dee taabicigii kuma fasiray walow ay leeyihiin halkan culimadu ay raajax yeelayeen ama haddaanay tasxiifa noqon arrinku dee macnihii loo yaqaanay marka la eegay irbado oo kale ama arubda oo kale waa si soo sheegayno waa madow caddaan yaroo khafiifi kuma jiro de waxaa halkan ku ansab ahayd bay leeyihiin sida qaadiciyaad iyo shibru bayaadi fi sawaadi macnaa bayaad waxu eg shabahaya oo sawaadiya laakiin cadaan aada u badan oo madow kuba jira taas dee axwarnimo iyo waa laguma sifeeyo haddii indha ay tahayna waa dee taasay kuba sifeeyeen axwarnimo ama xuur lafdigan oo kale haddii ay jismi kala tahayna bulq iyo ablaq iyo obay kuwa sifeeyaan lakin tani waa cadaan yar oo kooban ama de wax cadaan shabahayo sawaad kuma sugano bal waxay leeyihin tafsiirkani kolley kii daahirkaa ma aha kii luqada macruufka ku ahna maaha qaala wuxu uhi qultu waxaan ku ihi famalkuusu mujahiyan taasna muxuu yihi qaala mankuusan mailana lagu fasir labaduna wax kaliya wada tegayaan oo weel foorara ama saa loo markaa janjeera wax kuma de wixii ku jirayba way ka daadanayaan wuxuu qabanayaa maba jirto macnaa mawcido iyo waana gelaysaa ma jirto fitan baa buuxisay wey وxdثnي بن أbي cمر qال xdثna مrوان الفزار مrوان الفزاriي qال xdثna أbو مالك الأشجعي waa ninkii sacdi makaanayni can ربعي qاla لما qadima xudayفة xudayفة markuu yimi min cindi cمر cمar kaba yimi maha macnuu isagoo cمar la soo fadhiistay inuu iyagii meel kaloo magaaladii kamida uguba yimi madiine ayuu tegey cumar buu la soo kulmay iyagu dib ugu soo noqday kuufa waayo waa reer kuufay ahay walow asalkii hore in uu degay markaa xudayfat bnu yaman waa markii uu markaa kasoo noqday weeyaan xaggaasuu iyaga ugu yimi ciraaq ama kuufa ayuu jalasa fadhiistayo oo faxadathana uu noo waramo faqaala wuxuu yihi ina amiira almu'miniina amiirkii mu'miniintu amsi shalay shalaydii ma waxaa looga jeedaa un waa zamankii zamankaa kaba horeeyay maalinta aad joogto un iyada halkan maaha un de imaka yoomkii imaka maalintan aan joogno tanaan shalay u naqaano imaka halkan maaha waa zamanu maadi ba halkan loo jeedaayo waayo markii uu kuufa yimi weeye wuxuu kaba warramaya ina markaa muxuu yihi lama jalastu ilayhi markii aan isaga la fadhiistay sa'ala asxaabahu asxaabtiisiibuu weydiiye o wuxuu weydiiyey ayukum yaxfadu qowla rasuuli llahi salى اllahu alayه wasalam fi lfitani wasaaqa alxadiida marka ninkan imaka abu malik xadiidka kaba wariyo marwan markii horena abu khalid sulayman ibnu yaxya kaba warinayay sacd ibnu daariq ama abu malik haddaba ninkana riwaayadiisii uu kaxeeyey oo bimili xadiidi abi khalidin ka horeynu soo maray mid laba mida xadiidkii un lafdigiisii leh lakin walam yadkur muu sheegin tafsira abi malikin liqowlihi murbadan mujakiyan intaa tafsiirkeeda un muu sheegin وxadثnي محamed بن مثنى وcمر بن عaliي وcقبة بن مكرم الcamiy qaluu waxay yidhaaheen saddexdaasi xadaثna محamed بن أbي عadiyi عan سulayman التaymiي عan نعaym بن أbي hindin عan ربعي بن xrاaشhi عan xudayfata أna cمر qaala kolley rag cusubna waa jiraan ama lakin wakti ma haysto qaala wuxuu yihi man yuxadithuna ayaa noo waramaya aw qaala ayukum yuxadithuna kineebaa dadkii majliskiisa joogu leeyahy noogaba waramaya de waxa weeyaan wafihim xudayfatu xudayfana dadkaa kamid ahaa ma qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam fi lfitnati qaala xudayfatu xudayfa markaa yihi ana wasaaqa alxadiisa markaa ninkan dambe ee ribci kaba wariyey waayo maanta wuxuu la siman yahay sacd ibnu daariq waa ninkan nucaym ibn abi hindi la yidhaahaa isaguna waa kaxeeyey kanaxwi xadiidi abi maliki can ribciyin xadiidkii abi malik aynu kaba soo baxnay ribci uu kaba wariye wax laba mid ah wa qaala fi lxadiidi xadiidkiina wuxuu ku yihi qaala xudayfatu xadatuu xadiiثa laysa bilagaaliidi intan adee taa horeba waan kuba soo maray oo waa kan xadiiثa laysa bilagaalidi baynu lafdigaasaynu soo marnay xadaثna waan qadaranay inagaa qadarne lakin intan baa la socdo wa qaala wuxu uhi yani wuxuu ujeedaa anahu can rasuuli الlahi salى الlahu عalيه waslm xadiidkan u sheegaya waxaan rasuulka ilahi kaba maqlay xadaثna mحamed بن cabadi وبن abi cmr جamيعا عan marwan الfazariي qala بن cabadi xadaثna marwan can yazid yaعni بna kaysan can abi xaazimi abi xaazimna horeynu isu soo baraarujinay ninkan abu hurayre kaba warinaya salman mawla caza can abi hurayrata qala anahu qala qala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulki ilaahay baa wuxuu yihi badaأ اlslaamu islaamkii waa bilaabmay gariiban xaalu yahay isagoo gariib ah oo gariibnimuu ku bilaabmay yaribuu ku bilaabmay Ah, dad aada u kooban baa markii hore rasuulkii midh midh baa gelayay raacayay waaba kuwa diintoodii laba dhuumanayay aan daahirsaneyn la dhibayay la kadeedayay dee markii dambena shay-an fa shay-an buu kordhay ilaa uu faafay daahir noqday dimihii kalena ilaahay subxaana watacaala kaba kor yeelay taasba weeye markaas saasa waseyacuudu waa laami doonaa gariiban xaal uu yahay oo marka dambena xaad naqsi baa ku iman doonaa oo dee khilaal baa kuba iman doono ugu dambeyn waaba inoo soo socotaa in qiyaamadu markay dhacayso ruux allah leh ama laa ilaha illa hu le adduunyadaba inaanu joogahaynba haddaba dee waqtiyada dambena qurbadii baa soo laabmi waa soo yaraan soo koobmi ilaa uu iyado haddana marka dambe in kooban ku soo hadho ugu dambeynna intaa ruuxdooda dabayshii aynu soo mareen qibal kaba imanaysay ruuxdooda laguma wada qabto wasayacuudu qariiban kama bada ibn rajab ba wuxuu leeyahy risaalo ama de way madbacaysan tahay kolley rasaaishiisa ayay la madbacaysan tahay oo dee gaar ahaan uma madbacaysne rasaaishiisii bay ururiyeen kolley si fiican bay yeeleen oo rasaaishiisii kala dunayd oo in badan oo kaba midi xadiiskii had iyo goor waa inu cinaayo jaanibka ulahaa xadiis keliya ayuu kuwo kala duwan ama rasaa'il kala duwan kuba sharxo badhnaa sharaxu dheeraado de way kala badan yihiine lakin de mid kasta risaalo gaara uu kaba dhigay waa xadiis xadiis uba sharxayay iyo masaa'il kale oo dee dabacaad laba mujalad iyo kuwo kaba badanba way jiraanbo kolley waana muhim kolley waayo fawaaid badan buu leeyahay waana dee imaam kolley aqoontiisu saraysay cabsidiisu saraysa ba waxa leeyahay risaal u leeyahay kolley wasfu lgurba uu kaba cabiray oo maطbuuc ah oo dee xadiiskan iyo umuuraha kaba hadoo kolley si fiican ugaba hadleen wasayacuudu غariiba kama badaa wahuwa islaamku yarizu macnaa yandamu wayajtamic weeye waa soo dumaya soo ururaya bayna almasjideyni labada masaajid dhexdooda oo dee waktiyadaa dambe atraaftiiba dee gaaladii ayay u qaalib noqoto dadkii dalkii islaamku sooma ururo ayaa wuxuu kusoo ururayaaba dee halkii meelihii uu kaba bilaabmay labada masaajid dhexdooda kamaa ta'rizu lxayatu say iyadu ugu soo laabanto ugu soo dumanto abeesadu fii juxriha godkeeda oo dee waxay baxdaba markay ama wax aragto ama taas say gudkeeda godkeeda ugu soo noqoto saasoo kale islaamkii kusoo ururaya usoo dumayaayo dee isagoo soo koobmaya ayaabuu labada masaajid dhexdooda dee waa waqtiyadaa dambe xadaثna abubakr بn abi shaybata qala xadaثna cabdالlahi بn نmayri وabu usamata can cubayd الlahi بn cmar xa وxadaثna بn نmayri qala xadaثna abi de waana ibn نmayrkii waxa weeye kawa mحamed ibn cabdالlahi ka labaad aabihii ba ah cabdالlahi بn نmayri qala xadaثna cubayd الlahi can khubayb بn cabdالرaحman can xfs بn cاaصm xfs بn cاaصm بn cmr بn الخaطاab weeye can abi hurayrata ana rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslم qala wuxuu yihi in اإimaana iimaanku layarizu macnaa waa soo ururaya soo dunmaya wuxuu ku soo ururaya ila madinati madina waana halkii uu kaba baahay ka faafay adduunyada uu kaba gaadhay dowladda islaamkuna ay kaba dhisantay islaamkuna dhulkao dhan ba uu ka wada gaadhay halkii buu marka dambe dib ugu soo noqon ugu soo ururi si u dee berigaa horeba dee halkaa waqtiyada qaarkood uguba urursanaa kama ta'rizu macnaha kamaa tandamu watajtamic say ugu soo laabanto ugu soo noqoto ugu soo dumanto alxayatu abeesadu ilaa juxriha waa waqtiyadaa dambe xaaladu say noqonayso baabu dahaab اimaani akhir zaman kolley aad buu munaasib ugu yahay gurbada dambe oo bal iimaanku tegitaankiisa iyo suuritaankiisa uu suulayo zamanka akhirkiisa iyo waqtiyada ay qiyaamadu dhowaato inuu iimaankii de waxa weeyaanba uu addunyadii kaba suulayo ayuu baabkeedii yahay xadaثnي زهير بن حرب qال xadaثna عفان qال xadaثna حmاd qال أخbarana haaبت عن أنس xmاdkani waa حmاd iبن سلمة haabitna waa dadkii axaadiistiisa ama de waaba dadka ugu yaqaano kaba mid yahay ama isagaaba uguba aqoon badan axaadiista haabit markay noqoto haabit الbunani xamad iبن سلمة maha xamad iبن زayd xamadkani an عan أنس أna rasuul الlahi صلى الlaه عليه وسلم qaala wuxuu yihi laa taqumu ma qumayso aلsaacaةu saacaddu xatىa laa yuqaala ilaa aan laba odhan fi اlardi dhulka allah allah oo cid ilaah garanaysa ilaahay caabudaysa ama laa ilaaha ila allahu le ama allah liba ilaa aan lagaba helin dhulka macnaa waxa weeyaan waxa weya islaamkii iyo dadka mu'miniintii say kolba inay u dhimanayso kolba inay u dhimanayso ayaa waxa dhulka ku hadhayaaba waa shiraar اlkhalq saas baa rasuulka ilaahay baa salawaat ullahi wasalaamu aleyh axaadiistiisa kale inooguba sheegay oo dee shiraar khalqi yataharajuna ka taharuj اxumur fi duruqaat bal masala markaa de waana yajuuj iyo majuuj inta yimaada nebi ciisena uu dhinto muslimiintiida marka dambe intii ugu dambeysay riixdaa yaree fudud ay u timaaday ruuxdooda qabato ayaa dad markaa isugu hadhayaan dad wada kufaara una shiraar khalqi iyadoo markaa dhulka cid allah leh ama laa ilaha ila allahu leh ay joogto qiyaamada ma dhacayso qiyaamada waxay dhacaysaa calaa shiraar khalqi xatى laa yuqala fi ardi allah allah وxadaثna cabd بن حmaydi qala akbarana cabdالرazaq qala akbarana macmar can haabiti can anasi qala qala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi ba wuxuu yihi laa taqumu ma qumayso aلsaacaةu saacadu calى axadi axad yaqulu ku qowlaya allah allah isagoo jooga adduunyada ku nool qiyaamadu ma dhacayso dee markay dhawaato ayaa ruuxdoodii wixii harsanaa la wada qabanaya sidan hore usoo aragnay bal kole waa xadiis macnahoodu daahir yahay baabkana aan ku daraya baabl istisraari bilimaani lilkhaafi siraysigii iimaanka la siraysanayey lala dhuumanayey la qarsanayey bal ruuxii cabsanayey iyo watayada qaarkood waxyaalo dhacay oo kale iyo xaaladu siday ahayd ayuu taas baabkeedii yahay xadaثna abubakr بn abi shaybata ومحamed بn cabd لlahi بn نmayri وabu quraybi wlafd labi quraybi qalu xadaثna abu muعaawiyata can اlأcmashi can shaqiiqi can xudayfata qaala wuxuu yihi xudayfa kunaa waxaanu ahayn maca rasuuli الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi maciisaanu ahayn faqaala rasuulka ilaahi ba wuxuu yihi waa madina la joogaa markaa waayo isagu maka lama joogin hijradii wuxuu dee bal rasuulka sanadii hore sanadii labaad bay yimaadeen isagii aabihii oo beder iyadoo loo diyaar garoobayo oo rasuulka ilaah iyo saxaabadiisna ay bederba joogaan ayay iyaga hijradoodu ahayd oo bal gaaladaaba gacanta ku dhigto ay soo mareen markaasay cahdi kaga qaadeen inaanay iyaga u tegin oonay la dagaal gelin oo dee sibay markaa madiine kuba yimaadeen mashaahidiisii markaa uxud baa uhoreysay aabihina waa ta aan leenahay da'na waa ahaaye uxud baaba lagu dilay walow khada ahaan loo dilay muslimiinta ay dishay de waa shahaadadii uxud buu kaba midiye bal markaa xudayfa waa waqti markaa madiina la jooga wey qaala wuxu uhi kunaa waxaan maca rasuuli llaahi salى اllahu wasalam faqaala wuxuu ihi axsuu li iisoo tira kooba weeye iisoo tiriya kam yalfidu lislaama ay kam shaksan waa kamtii istifaamiyad ahayd dee maan qadarayna wixii tamiiskeeda noqonayay waxa weeye kam shaksan imsa ruuxba yalfidu ku dhawaaqaya alislaama islaamnimadka halkana dee kolley bukhaariya waabay dhacday iyadoonay nasculkhaafidkan ahayn nasculkhaafidnima ayay ku nasbisan tahay lafada yalfidu talafadana ah, riwaayaadka qaarkood way ku yimaadeen kutubta axaadiistana way dhacday kolley macno keligana waa iska yeelan e waa yalfidu bilislaami asalku taas baa markay bacdi dhacday baa lafdigii ama majruurka ahaa uu dee la nasbiyey waxaana lagu nasbiyen waa nazcu lkhaafid baa lagu nasbiyey isagoo dee lafdigu laba socdona de waxa weyan aimada qaarkood nasaa kitaabkiisa waa dhacay bukhaari buu dhacay uktubu manyal isaga axsun bedelkeeda uktubu isagoo ahaydba kam yalfidu alislaama bilislaami qaala wuxuu yihi waa lasoo teliyey faqulnaa waxaanu idhi yaa rasuulallahi rasuulka ilaahay ow atakaafu calayna miyaad noo cabsanaysaa walxaal naxnu anagu maa bayna siti miati ila sabci miati lix boqol ilaa toddoba boqol anagoo u dhaxayna oo tirada iyadoo ay intaa tahay miyaad noo cabsanaysaa taas bay idhahan oo waxa weeye bal taas bay idhin kolley bal markaas halkan anawi ishkaal yaroo jira lafdigan ashan gashay halkan iyo ayuu kaba hadlaya lakin kole waa iska zaaid un bay noqon waxa weeye anagoo lix boqol ilaa toddoba boqol udhaxayna miyaad noo baqanaysaa bal se baa riwaayadan muslim dhacday bukhaari riwaayadiisa waxaa dhacay fakatabna lahu alfa وahamsa mia kun iyo shan boqol baanu soo qornayba markaasaanu yihi nakaafu naxnu alfa وahamsa mia managoo kun iyo shan boqola ayaan cabsanaya walow riwaayana hamsa mia ay ahayd bukhaari oo kale marka bacd aculamaa baa sidan dee nawoyi makaal soo naqlinaya waxay kuba jamciyeen kun iyo shanta boqol in marka raggii dumarkii caruurtii la iskuba daraynay inta ahaayeen lix boqol ilaa toddoba boqol dee raggii ay gaar ahaan ay tahay shanta boqol intii gaashaanqaadkaydee dagaalamaysay baa matala muqaatiliintii ay noqonayso laakiin wuxuu leeyahay taasi dee jawaab waxay noqonaysaa kollay marka riwaayaadka la eega aan meel mar ahayn isagu baadil baabu kaba cabiray waxaa laga yaabaa buu leeyahay si loogu jamciyo labada riwaayo lixda boqol ilaa toddoba boqolna raggii madiine inay uga jeedaan waayo bukhaari bay dhacday fakatabna lahu alfan wa وahamsa miati rajul markaa dumar iyo caruurtii kumay jireen ee inay lix boqol ilaa toddoba boqolna reer madiine ayiin dadkii kale dee kuba dhawaaye muslimiinta ahaaye dee iyagu balbal kuba dhawaa reermiyiyaba ahaaye islaamayna inta kale ay noqonayaan calaa kuli xaalin dad aada u badan may ahayn oo dadkaa kooban weeye qaala markaa wuxuu yihi kole bukhaari baa baab udhigtayba baabu kitaabat imaam الnaasa waaba tirakoobkii imaamku dadka uu tirakoobayey dee si loo ogaado kolley de masaalix badan ba in la ogaado tiradii kuba tacaluqsane taasba waana tan dee dawladuhu ayuba ihtimaamaan inay dadkooda dabdiyaan oy tiriyaan be bukhaarina cunwaankaas udhigtayba markaasa rasuulka ilahi muxuu uhi inakum idinku laa tadruuna ma garanaysaano waxma ogidin iyagoo adinkan leh managoo tiradaasaan maanta baqanayna dee kolle cabsina waa jirto gaaladii baa ka badnayd aad iyo aad ba ugaba badnayd oo dee islaamkiina ma sii fogaan waa madiina iyo in yaroo ku dhadhaweyd iyo reerihii ku dhadhawaa unbaabu markaa joogay haddaba wuxuu yihi ma garanaysaan lacalakum waxaaba laydinka ya lagala yaabaa an tubtaluu in laydin imtixaano oo dee waxa weeye nimanka tanaa leedid miyaan cabsanin anagoo tiradaa ale baa leedid madiine dhexdeedana amni bay kuwa haysteen in laydinba imtixaano oo dee cabsi iyo wax kastaabay idin yimaadaan taas waaba lagaba yaaba qaala xudayfa wuxuu ihi fabtuliina waa nala imtixaanay xataa jacala ilaa uu ahaaday arajulu nin min anaga nagaba midi laa yusalii mid aan tukanayn ilaa siran hoos ahaan mooyaane si kale aan u tukanayn kolley xudayfa ma soo gaadhinba fitantii waaweyneyd muu soo gaadhin waxa uu nawowi leeya waxa laga yaabaaba fitnooyinkii rasuulka ilaahay dabadi dhacay barhkood dadka qaarkood ay dee in gaar ahaan iyo hoos ahaan isaga tukanayeen masaajiddii iskaba daayeen sababtu iyagoo ka baqanayay inay fitantaa ka qayb qaataan ama lagu qasbaba inay fitantaasi ay kaba qaab qaataan bal dee muuqashadan ay muuqanayaan ay ka baqanayaan inay ka dhalato mushaarako ama in waxaanay doonaynba laguba riixo taas baaba laga yaabaa inay ahaydba walow dee aan taari dee mid gaar ah oo saasa laynoo soo dabdiya u jirin dee intan waqtigan isaga kaba dambeysay waqtiyo kaba dambeysayna waan ognahay waqtiyadii xajaaj ama reer bani umaya waktiyadoodii qaarkood inay dee dad muslimiin ahaa guryoodaha hooseaan ugu tukanayeen haddana ay masaajidii imanayeen sababtuna taasi waxay masaajid salaada waktigeedii lagaba saarayay duhur oo laga yaabaa casarba in la dhaafiyo oo bal matala markaa taas ee hadhowna ay iyagii ani ku badbaadayn haddii la arki waayo barhkood bay dhacday iyagoo salaadihii la fadhiyo oo jumcada iyo khudbadii ay iskaba socoto inay hadday doonaan fadhi iskaga tukanayeen iyagoo ishaaraya salaadii dee hadhow hadday wax ka wax ka duwan sameeyaanna dhib bay kaba baqanayen umuuro saasa way dhacdhaceen oo dee kolley fitantu intaa in ka weynba markii dambe way noqotee lakiin waktigiisiyo intuu noolaa baan sheegayna de waxaa laga yaabaana inay axwaasha ahayd sheekuna ma jazmina waa tu leeyahay baabu taalufu qalbi man yakaafu man yukhaafu calى iimaanihi wallah subxana wa tacala aclam